bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabina muxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin baabu ma laa yansarifu qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala hada w fi اlasmaaءi ma laa yansarif fajaruhu kanasbihi laa yktalif walaysa liلtanwiini fiihi madkhalu lishbihi اlficl aladii yustahqlu mithaaluhu afcalu fi sifaati ka qowlihim axmaru fi shiyaati aw jaaa fi lwasni mithaalu sakra aw wasni dunyaa aw mithaali dikraa aw wasni faclaana aw wasni faclaana aladii muanathuh faclaaka sakraana fakhud maa anfuthuh aw wasni faclaaa wa afcilaaa ka mithli xasnaaa wa anbiyaaa aw mihli mathnaa wa thulaatha fi lcadad id maa ra'aa sarfaahumaa qatu axad wa kulu jamcin bacda thaanihi alif wa huwa khumaasiyun falaysa yansarif wahaakada in zaada fi lmithaali naxwu danaaniira bilaa ishkaali fahadihi alanwaacu laysa tansarif fii mawطinin yacrifu hada almuctarif intaa waxaan galaynaa wax la yidhaahdo alsm اladي laa yansarif musanifka qad wafaa lahu xaqahu waxyaalaha uu abwaabta musanifka aada uga hadlay kamid tahay marka waxaan maa laa yansarif waxaa la yidhaahdaa alsm اladي laa yaqbl الtanwiin walaa tadkhul calayhi اlalif wاllaam bimacnaa walaa tadkhulu calayhi alif walaam markaan leenahay waxaa lagala jeedaa idaa baqiya fii xaali cadami insiraafihi laakiin haddii alif iyo laam la geliyo waxa weeyaan wuu ka baxayaa sidaasaa laleeyahy marka waxaa fiican in la yidhaahda maa maa laa tadkhuluhu tanwiin wala bil bilkasra hoos dhigna ma gelayo tanwiinna ma gelayo sidaas yaa ku fiican marka waxaan ka fahmaynaa asmaada saddex ay u qeybsantaa marka ugu horeysa mabni iyo mucrab ay u qeybsantaa mebni xagga iska dhig mucrabka laba u qeybsamo mutamakin amkan iyo mutamakina u qeybsamaa mid isimnimadiisa aada u makansaday iyo mid isim ahoo mutamakin laakiin aadaan u makansanin mutamakin amkanka waa munsarifka mutamakin hayru amkan alsm اladي laa yansarif whuwa اladي laa yaqbl الtanwiin wala ljara bاlkasra alxamdu lilah marka waxaa laleeyahay ismigan qawaacid u leeyahay alxamdu lilah qawaaciddiisa haddaa u fahamtid min ashal alasmaa buu noqonaya marka ismigan waxa weeyaan oo aladii laa yansarif waxaa la yihahdaa maa fiihi cilataani farciyataani aw cilat waaxidatn taqaamu taquumu maqaama alcilatayni maa fiihi cilataani farciyataani aw fiihi cilat waaxidatn taquumu maqaama alcilatayni isim kasta oo laba cilo farciya ay ku kulanta fi aanin waaxid waxaa laleeyahy maa laa yansarif uu noqona mithaal ahaan sidaad waxaa u fahamtid ka soo qaado axmed oo kale axmed min alasmaaءi alati laa tansarif waxaa lagu leeyahy laba cilaa ku jirto cilada ugu horeyso kownuhu calaman waa cilo axmed waa magac oo calam aho qofaa loo bixiyaa min asmaaءi الnabiy sal اllahu alayh wasalam uuba ka mid yahay marka calamka waa cilaa lagu leeyahay cila taari ah oo isimka ku soo dirisay markaan baabulmacrifa oo nakira aan soo marina hor u sheegno waxaan niri alaslu fi lashyaa oo binisbati lilmakhluuqaat waxa weeyaan nakira asal u ah makhluuqaad markaan leenahay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala al fiihi lmacrifa fii asmaa'ihi wa sifaatihi nakirana kama sabqinin annaga laakiin marka hore nakiraan ahayn kadib aan macrifo noqonay marka alaslu fi asmaai lmakhluuqaat annakira walidaalika qofka markii la dhalaya hore waxaan u niri wiil baa dhashay gabar baa dhalatay baa la leeyahay kadib baa waxaa loo bixinayaa magacii marka calamkii waa waa waa cilo farciyo taari ah oo dib ka timid weeyaan axmed wasankan afcal ene cilada labaad afcal axmed calaa wasni afcal ku yimiday wasankan afcal ah afcaasha yaa badana iska leh oo qaalib ku ah walidaalika waxaad leedahay axmed اllaha tabaaraka wa tacaala axmedu ficil mudaaric yaxmedu naxmedu ficil mudaaric waay marka al aslu fi wasni afcal an yakuuna lilafcaal wa kownu اlismi yaأti calaa hada اlwasni calaa hada اlwasni waa cila farciya kala a weeyaan sidaas awgeeda waxaa la yidhahdaa mathalan isimkaas oo kale laba cilo hadday ku kulantay waxa weeyaan ashbaha alficla ficil ou shabahaa baa laleeyahy walidaalika musanifka waa waxaa kan hadda meesha ku yiri sida hadda uu musanifka noo sheegay lishibhihi اlficl aladii yustahqalu buuri haddii isimka laba ciloo farci laga helo ficilkuu shabahay liannahu ficilkaa waxaa lagu yaqaanaa laba ciloo farci ay ku jirto ficilka labada cilo ciladiisa ugu horeysa waxaa waa anahu mushtaqu min almasaadiri walaysa aslan waataan kusoo dhaafnay kitaabka almasdaru اlaslu wa ayu aslin minhu yaa saaxi ishtiqaaqu اlficli marka ficilka asiga cilo farciga ku jirto liannahu mushtaqun min gayrihi asal maaha waa cilo cilada labaad ana alficla daa'ima yaxtaaju ilaa faacilin falaa yastagni binafsihi fahadihi aydan cila ukhraa ixtiyaajatuhu aw ixtiyaajuhu ila alfaacili daa'ima cila ukhraa sidaasa yidhahdeen marka kulu ismin yuujadu fiihi cilataani farciyataani ashbaha alficla min hadihi الnaaxiya famunica alismu mima munica minhu اlficlu marka isimkii hadduu ficilkii shabaho ficilkii wixii loo diidi jirayaa loo diida oo waa maxay tanwiin ficil ma gasho waa nuqda waaxida nuqdada labaad kasra oo hoos dhig ficil ma galo waataan soo niri waljaru yastaathiru biاlasmaa'i oo macnaha jariga wuxuu gaar ku yahay asmaada ficilma hoos dhigmo marka ficil isim kasta oo laba cilo laga helo oo ficilka labadaas ka shabaho wixii ficilka loo diidi jiray oo hoos dhig ah iyo tanwiin ayaa loo diidaya sidaasuu maalaya sarif ku noqday waa cilo caqliya ah oo la doonayo wixii inaan la dhihin isimkan tanwiin ma aqbalay marka wixii haddaadan ciladooda fahmin walidaalika naxwiyiinta axyaana yadaruun inay raadiyaan waxay carabta hore u dhihin saanuu asalkiisi ka soo jeeday shayga haddaan la furfurin asbaab aan loo yeelin la tacliilin lama fahmi karo marka waxaa weeyaan shay oo macquulna noqon karo ee shaygana ku fahamsiinayo yaa daa'iman la raadinaya marka calaa kuli xaal kulu maa fiihi cilataani farciyataani طaari'ataani aw fiihi cilaة waaxidaة taquum maqaama اcilatayni fahuwa اlism اladii laa yansarif waxaa lagama maarmaan eh beytkan inaa xifdisid oo waxa weeyaan sidii aad ciladoo dhan u fahamtid beytkan inaa xifdisid waay waxa weeyaan ciladaas sagaal cilo waabaa la yihahdaa sagaalka cilo beytkaana lagu jamciyey wa hiya ijmac wasin caadila annif bimacrifa rakib wasid cujmatan falwasfu qad kamula sagaalkaas cilowa ijmac oo jamcu eh, siiqatu muntaha ljumuuc laga jeedo ijmac oo lagala jeedo siiqatu muntaha ljumuuc wasin oo lagala jeedo wasnu lficli caadilan oo soo rogid ama kasoo qaadasho ismigii wax laga soo bedelay loo jeedo annith oo ta'niith loo jeedo bimacrifa oo calamnimo loo jeedo rakib oo tarkiib masjia loo jeedo wasid oo wasnu eh, ziyaadat lalif nuun loo jeedo cujmatan oo cajaminimo la joodo iyo falwasfu oo sifadi ah sagaalkaas sagaal cilo waabaa la yidhaahda oo isimka aan lagu aqoonin laakiin dib kaga timid ijmac waxaa la yihahdaa siiqatu muntaha aljumuuc alaslu fi lasmaai alifraad marka hore mufrad bay inay noqoto ay tahay haddana in isimkii la jamciyo baciid ma aha waxaa asal oo lagu yaqaanaa ana aljamca yaqbalu ljamca aydan isimka haddii mar la jamciyo inuu jamc kale sii aqbali karo laakin an yakuuna اlismu calىa siiqati laa yumkinu اljamcu bacdaha calىa jamcin aakhar cilo weeyaan oo waxaa lagu leeyahay siiqatu muntaha اljumuuc jamacyaalkaaba ku dhammaadabo hadda mathalan jamal oo kale jimaal aada leedahay waa la jamci jimaal jamco haddana iyadaa lasay jamcina jimaalaat aa laleeyahay laakiin isimka hadduu mafaacil iyo mafaaciila mar uu gaaro jamc oo dhan meeshaasuu ku dhammaada marka kownu اsmi calaa jamcin laa yumkin jamcuhu mara thaaniya calaa siiqa ukhra waa cilo baa laleeyahay oo isimka haddii laga helo u diidaysa tanwiinna inuu galo hoos dhigna in lagu eh, jarna in lagu hoos dhigo ayib wazin waatan hadda soo sharxayno isim kasta oo wasan ficilka ku gaar ee ku yimaado ama ficilka uu ku badan yahay isimkii ku yimaada cilo weeyaan oo waxaa la rabaa asmaadana owsaanay leedahay afcaashana owsaanay leedahay ficilka soo baxa oo wasanka ficilka ku yimaada waa cilo wاlsm اladii kharaja min awsaanihi wa dakhala fi awsaani afcaali cilo ukhraa weeyaan caadila alcadlu bmacnaa an takuna alkalima macduula min wasni aakhar mathalan waxaa laleeyahay mathnaa iyo thulaatha oo kale ithnain ithnain meeshii laga dheelaya mathnaa mathnaa layidhi marka mathnaa in laga soo qaato oo wasankeedii lagu yaqiina ay kasoo tagto oo wasan kaloo mathnaa ay ku timaado waxa weye cadli baa la yidhahda annaha cudilat min mabnaaha ilaa mabnan aakhar الnith waxaa weeyaan taأniith alasl fi اlasmaaءi الtadkiir walidalika awal maa khalaqa allahu اlinsaan aadam calayh الsalaam xawaa farc waay marka aلtaأniith cilo weeyaan oo isimka ku soo dirisay bacda kownihi mudakaran bimacrifati calamnimo waa tan hadda aan soo sharaxnay waay macrifa haddii la yidhaahdo isimka inuu calam yahay a lagala jeedaa waa calamnimada waa cilo oo al fi lmakhluuqaati nakira ayaa la yidhahda wa rakib tarkiib masjiga asmaada waxaa u asal in calaa sabiil kalimaad furaada inay hata cali cuthmaan muxamed beyt shajar inay saas ahaato waay laakiin ina laba shay laysku magacaabo oo xadara mowt iyo bacla baka in loo bixiyo qofkii waa cila taari ah xadara mowtun iyadoo aheed ficil iyo faacil ah qof loo bixiyey cilo waayo oo laba shay oo mid kastaba gooni magaca uu ahaa inta laysku keeno marka hal magac laga bixiya cilo taari a ah waay wa zid ziyaadat alif wanuun isimka in alif iyo nuun u dambaysa cilo waa alaslu cadamuha cujmata alaslu fi luga alcarabiya an takuuna asmaauha carabiya kownu lismi yarid fi luga alcarabiya wahuwa acjami cilo weeyaan ibraahim eh, maxaan ku irahdaa eh, maxaan ku irahdaa asmaada ambiyada badigoodoo dhan waxa weeyaan waa asmaa cajamiye ah marka kownu lismi ou cajami noqdo waa cila fi baabi ish fi baabi fi luga alcarabiya cilo fii lugatihi kuma ah falwasfu wasfiga alaslu fi lasmaai an takuuna jaamida wa kownuhaa takuunu mushtaqa fahiya farc cilo farciya oo sidii aan u niriyey ficilka in geyrkiis laga soo ishtiqaaqa cilay ku noqotay inuu isimkii wasfi noqdo asna cilay ku noqonaysa marka sidaas waa horta waa sagaalkii cilo fahamkeedii intaas u qaado nuqtada labaad oo la raba inaad fahamtid sagaalkan cilo laba cilaad soo bixinaysaa cilada macrifada lagu magacaabo calamiyada ah iyo cilada wasfiga ah labadaas cilo midba meel baad dhigaysaa waxaa lagu leeyahay labadan cilo waa laba cilo oo daa'iman takuunaani matbuucayni walaa takuunaani taabicayni labadan oo calamnimada iyo wasfiga ayaga waa la raaca wax ma raacaan marka mid kastaba qeyb oo cilashii sagaalka kamid ay hogaaminaysaa ayib marka waxaa lagu leeyahay wasfiga saddexaa raacsan oo laleeyahay hadhowti dambo walmaanicu lahu min asarfi alwasfiyatu wakada ala dhihi doona marka saddexdaas wasfinimada wax ku reebaysa waxa waaye wasnu lficli ziyaadat اlalif wannuun alcadlu saddexdaas hadday wasfi ugu darsanto laba cila isku noqonaya saddexdaas wasfanimada meel dhigo waxa weeyaan isimki hadduu wasfinaga wasfinimo haddii laga helo oo markaa saddex midkood ay raacdo laba cilay ku noqonayaan alwasfiyatu wa wasnu اlficli alwasfiyatu wاlcadlu alwasfiyatu wa ziyaadaة اlalifi wاnnuun haddii labadaas isimkii saddexdaas ay hogaaminay wasfinimadii ayib calamku imaw calamiyadii saddexdii hadda wasfiga la jirtay haddana calamkii way soo raacayaan oo waxaa la arkayaa wasn اlficl alcalamiyatu wa wasn اlficli alcalamiyatu wاlcadlu alcalamiyatu wa ziyaadatu alfanuun fiiri hadda markii uu sakraan uu yahay alif iyo nuun ay wasfinimo ula jirta waa xaggaasuu raacaya markii cuthmaan la yiraahdana waa ziyaadatu alif wa nuun oo haddana calamnimada la jirto marka ziyaadatu alif wa nuun marna waxay raacaan wasfinimada marna waxay raacaan calamnimada wasnu wasnulficliyaa lamid ah eh. marna calamnimay raacaan oo axmed oo kale waa wasnu lficli maca alcalamiya marna waxa weeyaan wasnu lficli maca alwasfiya axmar iyo aswad waay cadligii marna wuxuu raacaa wasfigenimadii oo waa mathnaa iyo thulaatha iyo rubaaca iyo wixii lamid ah waxaa weeyaan waxaa laleeyahay wasfinimo iyo cadli bay isla raaceen <clears throat> marna waxay raacaan calamnimo oo cumar iyo zufar iyo zuxal oo kale waay asalkooda caamir iyo zaafir iyo zaaxila laga keenay calamnimona way wataan cadlina wuu galay marka fiiri saddexdan marna wasfinimay raaceen marna calabnimay raaceen ayaga keligooda lix noqdeen calamiyadina saddex kale ay lasii gaar tahay markii saddexdan ay la wadaagsatay wasfinimadii saddex kaloo gaar ahaa jirto saddexdaas maxay tahay waxa weeyaan alcajamiya fiiri ibraahim laba cilaa ku jirta calamnimo oo cila طaari'a لأnha اlaصl fi اlأshyaء الnakira fi اlmakhluuqaat النuqطة الثaaniya waxa weeyaan cajaminimo ibraahim waa magac cajami ah oo carabti ma aha waxa keenay awl man tasamaa bihi hum اlcajam marka waxaa waaye yumnac minhu tanwiin wاlkasr ثaaniya waxa weeyaan الtarkiib murakab xadara mowta bacla baka haddii lagu magacaabo calamnimona waa hayaana qof baa lagu magacaabay ama mantiqaa lagu magacaabay oo hadda baclabaka waa meel lubnaan ku taal xadara mowtana waxawa magaalo min mudin ilyaman marka meel magacay noqotay magac meel maka magacyaalka calamkaay ka mid tahay ayib calamnimadiina way haysataa tarkiiba u dheeraad ah oo ifraad ma aha mida saddexaad oo calamka uu la gaarayahay taaniith waay taaniith bigayri alif dumarnima faatima sucaada haddaa tiraahda muanath iyo calamnima isugu raacay muanath waa cilo liannahaa cilatun farciya can tadkiir calamnimadana waa cilo oo liana alasla fi lmakhluuqaati annakira labadaas cilaa kuwada jirto marka meeqay isku noqdeen saddex wasfiga raacday haddana calamkii soo raacday lixay keligood kuwaas noqdeen iyo saddex calamka ou la gaariyay sagaal sagaalka adoo haysatid intaas waxa waa maa fiihi cilataani farciyataani aw cilatu waaxidaةu taquum maqaama اlcilatayni waxa weeyaan alif الtaأniith sawaaء kaanat mamduuda am maqsuura iyo siiqatu minta ljumucad ku daraysa hal cila ayaga u baahan yihin keligeed isim kasta oo alifu taaniith ay ku jirto ama mamduuda ha ahaato bacda alif hamsa la qoro ama alifka ha ku dhammaato haddii haddaad tiraahdeed ha dirtaan haddaad tira xasnaaa iyo ambiyaaa zakariyaaa haddaad tirahdid mamduuda waaye lianna alhamsa waqacat bacda alif haddii dunyaa iyo quswa iyo wixii a hadaa tira io dikraa io zakariya calaa qiraa'a ukhraa alif hadday ku dhamaatana alifu taaniith la yihahda marka alifu taaniith ama maqsuura ha ahaado ama mamduuda ha ahaatee waa cilo keligeed oon cilo kale u baahneen oo isimka haddii alifu taaniith laga helo mamnuuc min asarfi bou noqona oo maxaa cilada ay farci ku tahay lianna alasla fi taaniith an yuanatha bitaa isim kastoo la taaniithinaya taa lmarbuuط in lagu taaniithi alif in lagu taaniithi caada ma ah marka kown اlismi saara muanatha bisababi alif الtaaniith fahiya cila weyaan النqطة الثاaنية siiqaة munتahى الجumuuع isim kasta oo siiqaة munتahى الجumuuع ku yimaado macrifaha ha aada nakira aada looma fiirinay mafaacil iyo mafaaciila alyir labadaas wasan midkii ku yimaado maala insarifaa laleeyahay marka sagaalkii labadan ku darsa kow iyo tobankaas yay isku noqonayaan marka musanifka qeybta horeu noogaga hadlaya hadirtaan oo maa yamnacu maa yamnacu asarfa bilwasfiyati wa cilatin ukhraa markaasuu ri hada w fi اlasmaaءi maa laa yansarif fajaruhu ka nasbihi laa yakhtalif hada ifham hada midkan fahm wاlxaal fi اlasmaaءi asmaada uu ku jiro maa isim laa yansarifu aan gedgadoomayni bmacnaa laa yaqblu الtanwiin wala اljara bاlkasra maa laa yansarif kaasaa la yihahda markaasuu ku yiri fajaruhu isimkaas hoos dhigiisa ka nasbihi kordhigiisa uu lamid yahay laa yakhtalifu isma khilaafayaan oo isimka maalayansarifka ah annahu yunsabu bilfatxa ama kamaa anahu yunsabu bilfatxa kadalika yujaru bilfatxa oo waxaad leedahay ra-aytu axmada axmada mafcuulu bihi mansuub bifatxa daahira marartu biaxmada majruur wa calaamatu jariir fatxa marka fiiri fatxana waa lagu jaray fatxana waa lagu kordhigay calى cagsi jamci اmuanath الsaalim fainahu yunsabu bاlkasri wa yujaru bاlkasr markaasuu uri wa fi lasmaai asmaada waxaa ku dhex jiro maa isimaa ku jiro laa yansarifu aan gadgadoomaynin fajaruu hoos dhigiisa ka nasbihi kordhigiisa u lamid yahay laa yakhtalifu isma khilaafayo markaasuu wuxuu ku yiri walaysa isimkaas maa laa yansarifka eh madkhalun gelidku ma laha litanwiini laba shaqalayn fiihi fii dalika alismi madkhalku ma laha isimkaas maala yansarifkee tanwiin ma geli karto walaysa litanwiini tanwiinta kuma laha madkhalun gelid fiihi fii dalika alismi gelidku ma laha ma geli karto maxay u geli waysay waa lishibihihi isimkaas shabihitaankiisoo alficla ou shabaho aladii ficilko yustahqalu tanwiin in la geli la cuslaysinay waxaan idhi alsmu اladii laa yansarif ashbaha alficla fi cilatayni falficlu fiihi cilataani axdaahuma alishtiqaaq wthaani ma اxtiyaajuhu ilى اlfaacili mithaaluhu mithaaluhu waxaa kamid eh afcalu a kamid e fi sifaati ku jirto ayu wasnin yati calaa wasni ayu ismin yaأti calaa wasni afcala waxaa weeyaan maalayansarif ka qowlihim ay yidhaahdeen axmaru haadaa midkan axmaru waayo fi shiyaati midibyaalki xaal uu ku dhex jiro fiiri markan koow wuxuu nooga bilaabay maa dala ma jaa calaa wasni afcal maca dalaalatihi cala asifa isim kasta oo calaa wasni afcal ku yimaado sifana ku tusiyo maalansarifkaas ciladii koobaad waa hadda wuxuu kugu miithaalay ka qowlihim axmar axmar sifay ku tusiso waa gaduud aswad abyad ah kamid eh sifo way ku tusisay ayib cilo kalaa ku jirto calaa wasni afcal oo afcal wasankan sidaan axmed usoo sheegnay afcaasha yaa gaar u lahayd marka inuu ficilka ku yimaadaahu waxa weeyaan cila farciye ah marka afcal waxaad u qaadataa alcila aluulaa waxa weeyaan wasn اlficli alwasfiyatu maca wasni اlficli aw jaaa mithaaluhu waxa weeyaan maa jaaa wixii yimiday fi lwasni ku yimiday mithaalu sakra wa huwa mithaalu sakra waxaa weeyaan wixii sakraa wasankeeda ku yimid oo wasni dunyaa ku yimid aw mithaali dikraa ku yimid asna maal ayansarif waay macnaha waxaa weeyaan sakraa iyo dunyaa iyo dikraa waxaa weeyaan maal ayansarif maxaa ku jirto aلtaأniith biاlalif kulu ismi unitha biاlalifi aliftii marka labay kala tahay oo alif mamduuda inay tahay iyo alif maqsuura hadda alif maqsuura waay waxay ka mid tahay marka maa yamnacu sarfa bicilati waaxida sakra dunyaa marka sakra wasfi iyadoo tusisay dunyaa iyadoo nakiraa dikra iyadoo macnaha <clears throat> wasfi marka farqi uma dhexee kulu ismin yantahi bialif taaniid sawa kaansawaءan kaana maqsuura midkan oo kale ama mamduudan sida la sheegi doono xasna iyo ambiyaa maa laa yansarif waa yamnacu sarfa bicilati waaxida aw wasni faclaana aladii muanathu faclaaka sakraana fakhud maa anfuthu waxaa laleeyahy aw jaaa yimid calaa wasni faclaan ku yimid isim kasta oo calaa wasni faclaan ku yimid asna mamnuuc min asarfi waaye laakiin maxaa shardiga aladii muanathu midkii muanathkiisa ou yahay faclaa mithaalkiisi maxaa kamid eh ka sakraana kamid ee eh, fakhud qaada maa anfuduu waxaan ku akrinay ay maa andiqu bihi waxaa laleeyahay hadda musanifku wuxuuna soo dhexgeliyey hal cilaan horta marka hore sheegnay kulu ismin yaأti calىa wasni afcala wa dala calىa wasfin laba ciladaasaa ku jirto waa axmar waa soo dhaafnay waxaa intaanan wasfiga qeybtiisa u dhamaystirin yaa wuxuu iri haddane maa kulu ismin dala calى الtaأniiث balif الtaأniiث اlmaqsuura asna maalansarifku ka mid yahay macrifa ha ahaada nakira ha ahaado wuxuu raba ha noqdo saddexdaas dunya iyo sakra oo kale wuxuu noogu soo celiyey marka haddane ciladii labaad alatii tamnacu sarfa maca alwasfiya isimka hadduu ku yimaado ziyaadatu alif nuun aakhirkeeda ku jirto isimka ziyaadatu alif nuun a ku jirto haddana wasfi uu ku tusiyey sida sakraan sakraan iyo cadshaan iyo shabcaan iyo wixii lamid ah eh, waxa waaye alif iyo nuunna waa u dambaysaa wasfina waa ku tusinaya labadaas cila marka haday u kulanto mamnuuc min asarfi baa leeyahay oo marartu biaxmara waxaa leeya wa marartu bisakraana bisakraanin meeshii la dhihi lahay oo lahoos dhigi lahay fatxa lagu hoos dhiga liannahu sakraan waxay ku tusinay wasfi nin wareersan waay shabcaan nin dharagsanay ku tusinay dham'aan nin oomanay ku tusinay cadshaan nin oomanay ku tusinay wahaakada kulu ismin intahaa bialifin wa nuun wa fowqa dalika dala cala alwasfiya fahuwa mamnuuc min asarfi min ajli haatayni alcilatayni alwasfiyatu wa ziyaadaة alif wa nuun a laleeyahay marka maa yamnacu sarfa maca alwasfiya wasnu lficlina waa soo qaadanay haddana ziyaadaة alif wa nuun waa soo qaadanay midii labaad waay markaasu wuxuu ku yiri ow wasni faclaaa wa afcilaaa ou maa jaa calaa wasni faclaa aw afcilaa wixii faclaa i afcilaa ku yimaado asigana mamnuuc min asarfi waay ka mithli qowlika xasnaaa wa ambiyaa ad ku qowshay xasnaa i ambiyaa waa taaniidkii qeybtiisii labaad waay waxaan idhi kulu taaniithin bialif mamnuuc min asarfi waay sawaaء kaana taaniithu maqsuura mithla dunyaa sakraa dikraa oo kale ama mamduudan ha ahaado sida eesh sida xasnaa iyo ambiyaa xasnaa waa aliftii hamzaa ka dambaysa mamduuda la yihahda marka waxay ahayd alifu taaniithi almamduuda iyo alifu taaniithi almaqsuura kulu taaniithi bialifa laysku yihahda waa cila tamnacu sarfa biwaxdiha laba uma baahno in la yidhaahdo uma baahno in la yidhaahdo alxamdulilah in la yidhaahdo uma baahno alifu taaniith almamduuda maca alcalimiya lama dhahay ama alifu taaniith almamduuda maca alwasfiya uma baahna keligeed alifu taaniith ma ku jirtaa khalaas marka taas wasfigay soo dhex gashay goonigeeda u xisaabo maa munica min asarfi liwujuudi alif الtaأniiثi اlmamduud aw اlmaqsuura taas way soo dhex gashay laakiin hadda waxaan haysanaa maa yamnacu sarfa maca alwasfiyati labaan haysanaa wasnu اlficli maca alwasfiya axmar wasnu اlficli maca ziyaadati alif wanuun ka sakraan aw wasni faclaana ku yimid aladii muanathuhu facla u ku yimaado waxaa laleeyahay isimka markuu alif iyo nuun maca alwasfiya ou mamnuuc min asarfi noqonayo waa muanathkiisa markuu ku yimaada faclaa mathalan maxaa laleeyahay sakraan waa mudakar muanathkiisa maxaa waa sakraa shabcaan waa mudakar nin dharagsan naagti maxaa laleeyahy shabcaa dhamaan waa ninkii oo dharagsan oo macnaha ooman naagti maxaa laleeyahy dhamaa cadshaan cadshaa laakiin haddii mudakarka faclaan ou ku yimaado muanathkiina ay facla ku imaan weyso maalayansarif laguma daray maalayansarif laguma daray ayib mithaalkeeda maxaa ka mid e mathalan waxaa ka mid e, e mudakarkii waxaa ka mid e waxaa laleeyahay sulطaan oo kale hadda sulطaan isimkaas wasfina waa ku tusinayaa alif iyo nuunna waa ku dhammaaday marka laakiin muanathkiisa facla kuma imaanay sulطaan sulطaanatun a naagti laleeyahay shayطaan fiiri mudakarkiisa naagtiisana shayطaanatun shayطaa lama dhahay sayfaan oo rajulka طawiilka ah sayfaanatun a laleeyahay marka waxaa la rabaa isimka markii alif iyo nuun ay u dambeyso wasfina uu ku tusiyo mudakarkiisana faclaan inuu ku yimaado muanathkana facla uu ku yimaado laakiin haddii muanahk mudakarkii faclaan uu ku yimaado muanathkii faclaa ay ku imaan weyso maalaa yansarif lagama dhigaayo shaydaanun ala leeyahay shaydaanun markii lahoos dhigaa bishaydaani ala leeyahay hoos waa ka acuudu billaahi min الshayطaani الrajiim min الshayطaani min الshayطaana lama dhahay marka waxaa weeyaan waxaa lamid eh wasnulficliga axmar mudakarka markuu ku imaanayo muanathkiisana inuu faclaa ku yimaado axmar waa mudakar muanathkiisa maxaa waaye xamraa abyad baydaa aswad sawdaa laakiin haddii mudakarkii afcal uu ku yimaado muanafkii faclaa ku imaan waysa asna maalhaysarif laga digri maayo oo waxaa leeya armal oo kale ninkii garoobka ahaa naagti lama dhahay ramlaa-a lama dhahay armalatun aa laleeyahay maadaama muanafkiisa faclaa uu ku imaan waayey marka armal waxa waaye maalhaysarif laguma tirinayo ayb marka taa waxa weeyaan waa sakraan facla aw wasni faclaana ku yimid aladii muanathu faclaa uu ku imaanay ka sakraana waay oo muanathkiisa sakraan buu ku imaanay ee fakud qaada maa anfuthu bimacnaa maa antiqu bihi aw wasni faclaa aw afcilaa aw mithaalu maa jaaa wixii ku yimaado waa calaa wasni faclaa aw afcilaa wixii faclaa i afcilaa ku yimaado mamnuuc min asarfi weeyaan ka mithli xasnaa wa ambiyaa yacni mithaalin bay u tahay maana kulu ismin yantahi ilaa alifin bacdahu hamza fa huwa mima laa yansarif bal huwa mima yamnacu sarfa bicilati waaxida aw mithli mathnaa wa thulaatha fi lcadad aw maa jaaa wixii ku yimaado fii wasni aw fi calaa wasni aw calaa mithli mathnaa mathnaa iyo wixii lamida iyo wa thulaatha fi lcadadi xaal ay ahaayeen mathnaa iyo thulaatha ayaga wixii ku yimaado mamnuuc min asarfi waaye laba cilaana loogu diiday oo cilada hore waa cadli oo mathnaa ithnayna laga keenay thulaathana thalaatha laga keenay isimkii in shay kale laga soo bedelo waa cilo haddana wasfi bay ku tusinaysaa oo hadda haddaad tiraahda jaa-uu ithnain ithnain waxaad ku waxaad ku tilmaamaysaa laba laba inay ku yimaadeen saas waay ayib markaasuu musanif wuxuu iri id maa ra'aa ma arkin sarfahumaa ayagoo la sarfinaya qadu hori axadun arkay ma jirto mathnaa iyo wixii ka horeen kuu sheegay weligood ayagoo la sarfinaa lama arkin hadday wasfinimo ku darsadaan maca alcilati athaaniya mamnuuca min asarfi weeyaan ayib intaas marka muxuu noo sheegay athalaatha alatii tamnacu sarfa maca alwasfiya tirso wasnu lficli maca alwasfiya ka axmar mamnuuc min asarf ziyaadat اlalifi waannuun maca alwasfiya ka sakraan thaani thaalithan alcadlu maca alwasfiya mathna wa thulaatha athalaatha alatii tamnacu sarfa maca alwasfiya waa noosoo musanifka waa noo dhameey waxau noogu dhex daray maa yamnacu sarfa bicilatin waaxida wa hwa ataأniiثu biاlalifi sawaaء kaana maqsuuran aw mamduudan hal cilana waa noogu dhex daray markaasuu wuxuu iri wa kulu jamcin bacda thaaniihi alif wa hwa khumaasiyun falaysa yansarif wa kulu jamcin jamac dhammaantiisa jamco bacda thaaniihi xarafkiisa labaad kadib alifun ou yaalo walxaal jamacaasnu huwa khumaasiyun ou yahay falaysa yansarifu ma gedgadoomayo tanwiin ma aqbalay hoos dhigna ma aqbalay marka waxaa leeya kulu jamcin bacda thaaniihi xarafkiisa labaad kadib alif uu ku jiro fiir hadda masaajid haddaad tiraahd masaajid tawaabic haddaad tiraahdid masaarif waxa weeyaan bal xuruuftiisa tiri xarafka koobaad xarafka labaad maxaa ka dambeeya alif aliftaas maxaa ka dambeeya laba xarif awaluhumaa maksuur waxaa weeyaan maalaa yansarif waay waa isimka labaad oo hal cila ku diidayo maanaysarif inuu noqdo marka hadda tirintan waxaa noogu fiican inan idhaahdo kulu jamcin jaa calaa siiqati mafaacil aw mafaaciila mamnuuc min asarfi bas ninka mubtadiya saasaa u sahlan kulu jamcin jaa calaa wasni mafaacil ka masaajid aw mafaaciila ka maxaariib wa tamaathiil mamnuuc min asarfi bicilati waaxida wahiya kownuhu calaa siiqati muntaha aljumuuc taasna waa ciladii labaad alifutaniidka ku darso wa kulu jamcin jamac dhammaantiisa bacda thaanihi midkiisa labaad kadib alifun ou yaalo walxaal huwa khumaasiyun shan xarafna jamacaas uu ka kooban yahay falaysa yansarifu wahaakadaa midkan waxaa lamide in zaada fi lmithaali mithaalkii hadii oo wax lagu daro hadii hadda shan xaraf u ahay lix xaraf hadduu noqdane waa lamid naxwu danaaniir oo kale weeyaan danaaniir mafaaciil waa kii horena mafaacil ou ahay marka bilaa ishkaalin ishkaal la-aan weeyaan markaasuu yiri fa haadihi اlanwaacu anwaacdan tane laysat ma aha tansarifu tii oo sarfi aqbalaysa ma aha fii mawtinin mawطin ay taagan yihiin in la hoos dhiga aqbali maayaan yacrifu waxaa garanayo haadaa midkan almuctarifu midkii wax qiraya yaa garanayo marka wuxuu noo soo tiriyey maa yamnacu sarfa maca alwasfiya saddex cilaa iyo maa yamnacu sarfa bicilatin waaxido laba nooca ah. intaasuu hadda noo sheegay shan waay lix kala inoo dhiman oo kow iyo toban ku noqon doonto marka mithaalkii iyo qaacidada isku fiirso ayib aan u laabanay intaa craabteeda hada wa fi اlasmaaءi maa laa yansarifa jaruhu ka nasbihi laa yakhtalif hada haa xarfu tanbiih da ismu ishaara mabniyun calى الsukuni fi maxali nasbi mafcuulu lificli maxduufin taqdiiruhu ifham hada ifham oo ficil amar ah iyo faacilkiisoo anta haadaana mafcuulki waa hordhacle hadalkaa lagu quraxsanaa wa fi lasmaai alwaaw lilistinaaf اlasmaaءi jaaru wamajruur wa huwa mutacaliq bkhabri mutaqadimi maxduufin taqdiiru kaa'inu ma ismu mawsuul bmacna اladii mabniyu calى الsukuni fi maxali rafci mubtada muahar wa fi اlasmaaءi khabr maadina mubtada waay laa yansarifu laa naafiyatu mulgaatu laa camla lahaa yansarifu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatinu jawaaza taqdiru yacuudu ilaa ma wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa yansarifu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul fajaruhu alfaau lilistinaaf jaru mubtada marfuucu biاlibtidaa jaru mudaaf wاlhaau mudaaf iley mabniyun calى dami fi maxali jarin ka nasbi alkaafu xarfu jari nasbi majruuru bاlkaaf w huwa majruur bkasra ظaahira nasbi mudaaf wlhaau mudaaf ilay mabnuuca kasri fi maxali jarin aljaaru wاlmajruur ka nasbi mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiru kaa'inu ama fajaru mithlu nasbihi marka jaru waa mubtada ka nasbihi fajaru hoos dhigiisa hi ka nasbihi u la mid yahay laa yakhtalifu laa naafiyaة mulqaat laa camla lahaa yakhtalifu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اmadkuur aw laa yakhtalifu jarki hadaad rabto waa u celi kartaa ayib wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa yakhtalif fi maxali nasbi xaalu min jarihi walaysa alwaaw ااstinaaf laysa ficlu maadi mabniyu calى اfatxi tarfacu اsm wtansib اkhabr litanwiini jaaru wamajruur mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiru kaa'inan فيه جار ومجرور متعلق بما بعده مدخل مدخل اسم ليس مؤخر مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة وليس مدخل للتنوين فيه marka للتنوين وخبر ليس مدخل مdkل waa isimkeedii اللام حرف جر شبه اسم مجرور باللام وعلامة jر كسر ظاahiرة شبه مضاف لha مضاaف لي مبني على في محل جر الjاar والmajruur mتacaliq بmdkل الficl لshibhi الficla lshibhihi الficla الficla mafcuul bihi lshibhihi mansuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahir shibigaas masder waay marka shibigii masder mudaaf ilaa faacilihi shibhihi lshibhihi ficl اladii yustahql lishibhi min idaafati اlmasdari ilى faacilihi alficla mafcuulu bihi lilmasdari walowlaa dafcu اllaahi annaasa ay lamid tahay ayb alficla mafcuulu bihi lishibhi masdarkaasay mafcuulu tahay mansuub calaamatu nasbi fadxadaaya aladii ismu mawsuul sifatun lilficli mabniyun cala sukuuni fii maxali jarin hadda waxaan idhi sifada waxaa shardi inay mushtaq noqoto ism mawsuul oo jaamid a ah, hadda waxaa la yihi sifo weeyaan bimacnaa alladii waxay ka dhigan tahay almansuub yustahqalu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul marfuuc bidama daahira wa naa'ibu lfaacili damiiru mustatiru jawaasa taqdiru huwa waljumlatu min alficli wa naa'ib alfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha silat lmawsuul mithaaluhu mithaalu mubtada marfuuc bاbtidaa wcalaamaةu rafci dma daahira mihaalu mudaafu lha mudaaf iley mabniyu calى dmi fi maxali jarin afcalu khabru mubtada marfuuc calaamatu rafci dma daahira fi sifaati jaar wa majruur mutacaliqu bimaxduufin taqdiru kainatan mihaalu afcalu kaainan xaal u yahay fi sifaati yani afcalkaas bimacnaa hadda mabna la yaqaano macruufa loola dhaqanimay ka qowlihim jaaru wa majruur wa hwa khabru limubtadain maxduuf taqdiru wadalika qowlihim axmaru khabru limubtadain maxduufin taqdiru hada axmaru wاljumlaة min alficli hada w axmaru khabarkiisa fi maxali nasbi maquuli qowlihim fi shiyaati jaar wmajruur mutacaliq bmaxduufi taqdiru kaa'inan xaalu min axmar طayb aw jaa aw xarfu caطfin jaaa ficlu maadi mabniyu cala اlfatxi wاlfaacilu ayb fi اlwasni jaaru wmajruur mutacaliq bijaa wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiruhu wayacuudu ilى اlsm اladii laa yansarif mithaala waxa weyaan xaal min faacili jaaa mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhiri mithaala mudaaf sakra mudaafu ilay majruur wa calaamatu jarihi kasrat wcalaamatu jarihi fatxaة muqadaraة calى اlأlifi manaca min duhuuriha tacaduru niyaabaة can اlkasrati liannahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi alif الtaأniith fiiriya sakra waa maa laa yansarif hadda waxaa laga yaabaa inuu qofku yihahdo oo axmarba waa maa laa yansarif ma aadanan dhihin wاlmaanicu lahu min الsarfi ma aadan dhihin maxaa waay isimka maalayansarifka ah waxaa lagu ogaan karaa fii xaalati iljar bas laakiin markuu marfuuc yahay ama mansuub yahay icraab ahaanta wuxuu kala mid yahay isimkii munsarifka ahay uu la mid yahay mansuub bifatxa marfuuc bidama caadi waay laakiin isimka maalayansarifka ah wuxuu muuqanayaa markuu majruur yahay walidaalika hadda sakra mudaaf ilayhi waa majruur majruur wa calaamatu jarihi اlfatxa muqadara calى اlalifi manaca min duuriha tacaduru niyaabatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi alifu الtaأniiثi اlmaqsuura saasaad leedahay aw wasni aw jaaa ku yimida calىa wasni dunyaa aw xarfu caطfin wasni macطuufu calى اlwasni اlأwl wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasra daahira wasni mudaaf dunyaa mudaafu ilayh majruur bifatxati muqadaraةi calى اlأlif litacaduri niyaabata can اlkasra liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi alifu الtaأniiثi اlmaqsuura aw mithaali aw xarfu caطf mithaali macطuufu calى اlwasni wاlmacطuuf calى اmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasra daahira mithaal mudaaf dikra mudaafu ilayhi sidii dunya u craabtood craabaysa aw wasni faclaana aw xarfu caطfin wasni macطuufu calى اlwasni اlأwl wاlmacطuufu calى اlmajruuri majruur wa calaamatu jarihi kasra daahira wasni mudaaf faclaana mudaafu ilayh majruur wa calaamatu jarihi اfatxa niyaabata can اlkasri liannahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi alcalamiyatu wa ziyaadaة اlأlif wاnuun faclaan bimacnaa cuثmaan oo kale hadda wasan ahaan ay calam ku tahay aladii ismu mawsuul صifaة lfaclaan mabniyun calى الsukuuni fi maxali jarin la o wasni faclaana aladii ki aladii ismu mawsuul mabniyu calى الsukun fi maxali rafci mubtada طayb aladii muanaثuhu muanaثu mubtada الthani marfuuc calaamatu rafci dama ظaahira muanaثu mudaafu la mudaafu ley mabniyu calى dami fi maxali jarin faclى khabru lmubtada الthani marfuuc bdama mqadara calى اأlf litacaduri wاljumlaة min almubtada الthani muanaثuhu w aladii muanaثuhu facla wاljumlaة min almubtada الthani wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru limubtada'i alawal ayb o wasni faclaana ku yimid faclaanko aladii faclaanko muanathuu facla uu yahay aladii hadii kale aladii sifa ka dhig sifatu lifaclaan mabniun cala sukuuni fii maxali jarin muanaثhu mubtada ka dhig faclaa khabar ugu dhig wاljumlaة min almubtada'i wa khabarihi muanaثhu facla laa maxala laha min اcraab lأnha silaة اmawsuul aw wasni faclaana faclaan wasankiisa ku yimid faclaanko aladii faclaanko muanaثhu facla sidaas weeyaan ka sakraana alkaafu xarfu jarin sakraana majruuru bاlkaafi wa calaamatu jarihi اfatxa niyaabata can kasra liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min aلsarfi alwasfiyaة wa ziyaadaة اlأlfi wالnuun wa huwa jaaru wa majruuru mutacaliq bkhabri maxduufi limubtada'i maxduuf wadalika kaa'inu ka sakraan ka qowlihim oo kale waay ayib markaa ka sakraan waa jaaru majruur mutacaliqu bkhabr khabarkii waxaa weeyaan kaainun kaa'ininkaas wuxuu khabar u yahay mubtada maxduufa taqdiiru wadalika uu yahay fakhud alfaau listinaaf khud ficil amr mibni cala sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta ma ismu mawsuul bmacna aladii mabniyu calى الsukuni fi maxali nasbin anfuthu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru ana wاdamiiru mabniyu calى اdami fi maxali nasbi mafcuulu bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacil anfuthu laa maxala laha min alcraab liannaha silaة mawsuul aw wasni faclaa wa afcilaa aw xarfu caطfi wasni macطuufu calى اlwasni اlأwl aw jaa calى wasni faclaa ani hadda waxaa ii qoran aw wasna faclaa wasni waay wاlmacطuuf calى اmajruuri majruur calaamatu jari kasra daahira wasni mudaaf faclaa mudaafu ilay majruur bاlfatxa niyaabata can اkasri liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi alifu الtaأniiثi اlmamduuda wa afcilaa waa ku cadfan tahay wاlmaanicu lahu min الsarfi alifu taأniiث ka mithli jaar w majruuru mutacaliq bkhabri maxduufi taqdiiruhu kaa'inu wa huwa khabru limubtada'i maxduufi taqdiiruhu wadalika wadalika kamithli ka mithli mudaaf xasnaaa mudaafu ilay majruur biاlfatxa niyaabata can اlkasri liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi alifu taأniiث اlmamduuda wa ambiyaana waa lamid fiiri xasnaa iyo ambiyaa ambiya hadda lafdi ahaan mudakar waa jamcu nabiyin ayaa lagu jamciye ambiyaa marka alifu taأniiثi اlmamduuda waxay ku jirto ama mudakar ha ahaada ka ambiyaa ama muanath ha aada ka xasnaa maalaynsarifkay ku jiraan aw mithli mathnaa wa thulaatha fi lcadad id maa ra'aa sarfahumaa qatu axad hadda ani idaa maa raaa idaa maaha id maa ra'aa waay aw jaa calaa mathni calaa mithli aw jaaa fi mithli mathnaa aw xarfu cadfin mithli macduufu cala alwasni walmacduufu cala almajruuri majruur wa calaamatu jari kasra ظaahira mithli mudaaf mathna mudaafu ilay majruur bifatxati muqadarati calى اlأlifi manca min duhuriha tacaduru niyaabata can اlkasrati liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi alwasfiyatu wاlcadlu ama alcadlu maca alwasfiyati cadli oo mathna ithnayna laga keenay w thulaatha alwaawu xarfu caطfin thulaatha macطuufu calى mathna wاlmacطuufu calى اmajruuri majruur wcalaamatu jarihi اfatxa niyaabata can اlkasri lannahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi almaanicu lahu min الsarfi alcadlu maca اlwasfiya fi اlcadadi jaaru wamajruuru mutacaliq bmaxduufi taqdiiruhu kaainayni aw mithli mathna wthulaatha kaainayni xaal ayin fi اlcadadi idaa id maa raaa id darfu zamaan idaa ha dhihin id dheh id darfu zamaan mabnuuc cala sukuuni fi maxali nasbi mutacaliqu bima bacdahu ra'a maa zaa'ida ra'a ficlu maadi mabniyun calaa fatxati muqadaratin cala alifi manca midura tacaduru sarfa mafcuulu bihi muqadam mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi sarfa mudaaf humaa mudaafu nay mabnuuc cala sukuuni fi maxali jarin qatu darfu zamaan darfu makaan qatu darfu zamaan mabniyu calى الsukuuni fi maxali nasbi mutacaliq bira'ى axadu faacilu ra'ى muahar id maa ra'aa sarfahumaa qatu axadun saas wa axadun taas waa faacilkii sarf ficil muqadam mafcuul oo muqadam ah wاljumlaة min alficli wاlfaacili sarfa ra'aa sarfahumaa axad fi maali fii maxali jarin mudaafu ilayha idtiyaa loo idaafay wa kulu jamcin bacda thaanihi alif wahuwa khumaasiyun falaysa yansarif alwaaw istinaaf kulu mubtada marfuucu bilibtidaa wcalaamatu rafci dama daahira kulu mudaaf jamcin mudaafun ilayh majruur wcalaamatu jarihi kasra daahira bacda darfu makaan mansuubu cala darfiya wcalaamatu nasbi fatxa daahira bacda mudaaf thaani mudaafun ileyh majruur bikasra muqadara cala lyaai manca min duuriha thiqalu waa ism manquus ah thaaniihi thaani mudaafu lhaa mudaafu ileyh mubnin cala lkasri fi maxali jarin alif alifun khabaru lmubtada marfuucu calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi wa kulu jamcin bacda thaanihi alifun ayay ka dhigan tahay marka wljumlatu wاharfu oo bacdadaas e mutacaliqu bmaxduufin taqdiru kaa'inin sifatu liljamci kulidina waa mubtada khabarkiisina alifun waay wa hwa alwaaw lilxaal huwa damiir munfasil mabniyun calى اlfatxi fi maxali rafci mubtada khumaasiyun khabr mubtada marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri huwa khumaasiyun fi maxali nasbin xaalu min aljamci jamcaas waxa waa sifada la sifay awgeed yaa u keenaysay in in laga xaalay ay banaan tahay wa ilaa nakira xaalo lagama keeno falaysa alfaaw listinaaf laysa ficil maadi naaqis tarfacu isma tansib اlkhabr wasmu laysa damiiru mustatirun jawaaza taqdiru huwa yacuudu ilى اljamci yansarifu ficlu mudaaricu marfuuc bdama daahira wاlfaacilu damiiru mustatirun yacuudu ilى اljamci huwa wاljumlaة min alficli wاlfaacli yansirfu fi maxali nasbi khabaru laysa wahaakada in zaada fi اlmithaali wahaakada wa alwaaw اlistinaaf haa xarfu tanbih kaaf xarfu jari daa ismu ishaara mabniyin calى الsukuun fi maxali jarin in zaada fi اlmithaali haakada aljaaru wاlmajruur mutacaliq bin zaada mutacaliq bizaada in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu shardi wاthani jawaabuhu jazauhu zaada ficl maadi mabniun calى اfatxi fi maxali jazmi ficlu shard ayib wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru yacuudu ilى اljamci fi اlmithaali jaaru majruur mutacaliq bzaada naxwu khabru lmubtadain maxduufi taqdiru wadalika dhalika mubtada naxw khabru mubtada naxw mudaaf danaaniira mudaafu ilayh majruur bاlfatxa niyaabata can اlkasri liannahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarfi siigaة muntaha اljumuuc bilaa ishkaali albaaw xarfu jar laa naafiyat mulgaatu laa camal laha ishkaali majruur bilbaaw calaamatu jari kasra daahira bilaa ishkaali jaaru majruur mutacaliq bmaxduufi taqdiiru kaa'ina xaalu min danaaniir ama xaalu min aljamci bilaa ishkaal xaal aho jamci ayib wa jawaabu الsharطi maxduufu dala calayhi maa qablahu in zaada fi اlmithaali fahuwa haakada ay lamid ahaan lahayd fahuwa haakada fahadihi اlanwaacu laysa tansari fi mawطini yacrifu hada اlmuctarif alfaa اlاstinaaf haa xarfu tanbiidihi ismu ishaara mabniyu cala kasri fi maxali rafci mubtada alanwaacu sifatu lihadihi wa sifatu lmarfuuci marfuucu calaamatu rafcihi damatun daahiratu fi aakhirihi fa haadihi midan alanwaacu ah ama alanwaacu bedel waa la craabi karaa ama bayaan sifa ha dhihin alanwaacu bayaanu lihadihi wa bayaanu marfuuc marfuuc calaamatu rafcihi dama daahira fahadihi alanwaacu laysat laysa ficil maadi naaqis tarfacu ism watansibu lkhabra mabniyun cala اlfatxi wa taaw calaamatu taأniih wasmu laysa damiiru mustaturu jawaaza taqdiru hiya tacuudu ilى anwaac tansarifu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiru hiya tacuudu ilى anwaac wاljumlaة min alficli wاlfaacili tansarifu fi maxali nasbin khabaru laysa wاraabitu baynahumaa damiiru tansarifu oo faacilkeedi fii mowطinin jaar wa majruur mutacaliqu bitansarifu yacrifu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafci dama daahira haa xarfu tanbiih daa ismu ishaara mabniun cala sukuuni fi maxali rafcin faacilu yacrifu almuctarifu badlu min hada ama bayaanu min da ismi ishaara marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili yacrifu fi maxali jarin sifaة limowطini wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi aجmaciin